bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin sala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu nawowiyu raximahu allahu tacaala fahada aakhiru maa qasadtuhu min hada alkitaab اlkitaab kitaabkii waxaan soo haynay aladkaar lilimaam اnawowiy raximah اllahu tacaala wuxuu yiri alimaam اnawowi faslun fahaadakani aakhiru maa shaykii ugu dambeeyey waay qasadtuhu aan u qasday min hada alkitaabi kitaabkan ka mid ah ayb waqad raaytu an aduma ilayhi waqad ra-aytu waxaan ra-iyeeyey oon arkay an aduma ilayhi inaan ku daro waxa aan soo sheegay inaan u geeyo axaadiida axaadiid axaadiidta oo tatimu ay dhammaystirmayso maxaasinulkitaabi kitaabka wanaagyaalkiisa biha axaadiidta ay ku dhammaystirmayso insha allahu tacaala wuxuu leeyahay axaadiid baan rabaa inaan ku dhammaystira kitaabka oo kitaabku maxaasintiisuba ay ku taam noqonayso wahiya alaxaadiidu wa axaadiidta allatii axaadiidta oo calayha madaaru lislaam islaamka uu ku wareegayo waqad jamactuhaa waan ururiyeyna fii awali kitaabi zuhdi ayaan ku ururiyey buu yidhi alladii kitaabka oo jamactuhu aan jamciyey wa jamactuhaa fii gayrihina waa ku ururiyey mabsuudatan iyadoo la basdiyey oo la fidiyey wa ana ushiiru ilayhaa haahunaa meeshan waa ku ishaarayaa buu yidhi xadiidtan badana waa axaadiidta arbiciinka oo ku sheegay arbaciinka ayb waqad ikhtalafa alculamaau culimadiina way isku khilaafeen fiiha axaadiistan dhexdeeda ikhtilaafan muntashiran ikhtilaaf faafsan waqad ijtamaca min tadaakhuli aqwaalihim yani waxay isku khilaafeen waxay tahay axaadiista islaamka uu ku wareego maxay yihiin ninba meel buu ka fiirfiiriyey ee maahan axaadiistan hadda soo socota sixadooda iyo waxa ayna isku khilaafsan yihiin lagama wado ayb waqad ijtamaca min tadaakhuli aqwaalihim aqwaashooda isdhexgalkooda waxaa kasoo ururay maca maa damamtuhu waxa aan ku darayna lala qaba ilayha aanku u geeyay halaahuuna xadiian soddon xadiid ayb alxadiidu alawalu xadiidka hore xadiid cumar bn alkhadaab radi allahu canhu inama alacmaalu binniyaat waqad sabaqa bayaanuhu fii awali hada alkitaabi ayuu kusoo hormaray kitaabkan awalkiisa ayuu kusoo hormaray caddayntiisu alxadiidu thaani xadiidka labaad can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal l salam man axdatha fii amrina haada man axdatha qofka kusoo daro oo kusoo darisiiyo kusoo cusboonaysiiyo fii amrinaa diinkeenan haadaa kan ah maashay kusoo daray leysa minhu aan ka mid ahayn fahuwa raddun fa huwa shayga marka uu kusoo daray raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinayo waa isaga waa lagu celinayayo laga aqbali maayo intaana loogu simi maaye weliba wa kullu bidcatin dalaala ayaa nebigu yiri sal slam wa kulla dalaalatin fi naar buu yiri aan ujeedaa rawaynaahu fi saxiixay lbukhaariyi wa muslim athaaliu xadiidka saddexaad can inucmaan bni bashiirin radia allaahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama yaquul ina alxalaala bayinun xalaasha waa caddahay wa ina alxaraama bayinun xaaraamtuna waa caddahay waa mid cad wa beynahumaa dhexdooda waxaa ah umuurun arrimo mushtabihaatun mushtabihaad ahoo isu ekaansho isku ekaato oo yani xaalaashii xalaashiina dhinac bay uga eg tahay xaaraantiina dhinacay uga eg tahay ayb laa yaclamuhunna kuwaasoo uunan ogeyn kathiirun in badan oo min annaasi dadka ka mida ah. dad badan haddaynan ogeyn dad yaraa og waay macnaheedu nacam dadkaa yarna waa ahlu cilmiga iyaga in loo celiya marka ayb faman ittaqa shubuhaati shubuhaadka qofkii ka dheeraado oo ka dhowrsado oo aan dhex gelin istabra'a lidiinihi diinkiisii ayuu la beri noqday wa cirdihi iyo sharafkiisi diinkiisiina waa la beriyo diinkiisii mugdi iyo shaki kuma jiro cirdigiisiina waa la dheeraadayoo qof baa laga yaabaa waxaasi xaaraan u haysta markuu ninkan ku arko inuu yidhaah war ninkii hebel ah meeshaasu taagnaa waxaasuu sameeyey taana marka uu ka nabadgalay hadduuba ka dheeraado shubuhaadka ayb mutashaabihaadka laakiin qofka inuu ka dheeraado ay u wanaagsan tahay waa ninkii xaaraanta cad ka dheeraaday adaad xaaraantii cadba qasanayso haddana mutwaxyaabahan marka shubhooyinka ku jira aad su-aalaysid taa iyadu ma saxsana ayb waman waqaca fi shubuhaati qofkii ku dhacaana waqaca fi lxaraami xaaraamtiibuu ku dhacay yani waqaca fi lxaraami ma waay yani wuu ku dhici doonaa xaaraanta lianna mithaalkaana kutusayo soo socda haddii marka shubuhaadkii aadan ka dheeraanin xaaraantii baad marka dambe dalaq dhahaysaa oo aad dhexgelaysaa ka raaci weyaan qowsaarkii oo kale yarcaa raacayo xawla alximaa yarcaa ku raacaya xoolihii xawla alximaa sheedda agagaaraheeda meel baa loo xadeeyey waxaa layihi meesha ha soo gelin ninkii ka dheeraada maba soo gelayaba ninkii laakiin u dhadhowaado agagaaraheeda wax ku raacraaco marka dambe dalaq ayuu soo dhahayaa yuushiku waxaa dhow an yartaca fiihi inuu daaqo eh, meeshii dhexdeeda seerihii dhexdiisa alaa hooyo waina likulli melikin boqor kastaa xuman ayuu leeyahay seero alaa hooyo waina ximallaahi ilaahay seerihiisana maxaarimuhu weeyaan waxyaabihii uu xaaraanta ka dhigay xaaraantaas waa seerihii alle dheera marka udhadhawaan haddaa udhadhawaato marka dambe maxaarimtii baa ku dhacaysa xaaraanti alaa hooy waina fi ljasadi jirka dhexdiisa mudqatan cad hilib ayaa ku sugan oo ah idaa saluxad hadday hagaagto idaa saluxad iyo idaa salaxad labadaba dabdi saxwa ah. saluxa aljasadu kulluhu jirka dhammaantii wuu hagaagay waidaa fasadad hadday fasaadana fasada aljasadu kulluh jirkao dhan waa fasaaday alaa wahiya alqalbu waa qalbigii rawaynaahu fii saxiixayhimaa bukhaari muslim baan ku dhex warinay labadooda saxiix alraabicu xadiidka afraad can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal xadaanaa rasuulu llahi sal l salam nabigaa noo waramay wa huwa asaadiqu almasduuqu waa midkii runta sheegayey loona rumaynayey oo waa la rumaystaa ina axadakum wuxuu yidhi midkiin yujmacu khalquhu abuuristiisa ayaa la ururiyaa fii batni ummihi hooyadii caloosheeda lagu ururiyaa arbaciina yowman afartan maalmood uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan yani wuxuu ahaanayaa xinjir mila dalika intaa oo kale uma yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hiliba mila dalika afartanka oo kale uma yursalu lmalaku saddex afartanaad waa boqol iyo labaatan uma yursalu lmalaku malagii ayaa la dirayaa fayanfuku fiihi ruuxa ruuxdii buu ku afuufayaa wayu'maru biarbaci kalimaatin afar kelmadood inuu qoro ayaa la farayaa bikatbi risqihi risqigiisa inuu qoro wa ajalihi inuu qoro wa camalihi inuu qoro risqigiisa inuu qoro waa ajalihi cumrigiisa intuu ahaanayo inuu qoro wa camalihi camalkiisa uu samaynayo inuu qoro wa shaqiyun aw saciidun waxaa la qorayaa shaqi inuu ahaanayo ow saciidun ama inuu ahaanayo mid liibaanay shaqigu waa mid nasiib xuno khaatimo xumo ku dhinto saciidkuna waa mid liibaanayo wanaag ku dhinto hadba kii uu yahay baa la qoraa fawladii laa ilaaha hayruhu waxaan ku dhaaranayaa macbuudka laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin hayruhu isaga keyrkii ayb mid aan yani macbuudka xaqa lagu caabudaan ku dhaaranayaa waa allah ina axadakum midkiin la yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahliljannati ahlu jannada camalkooda ayuu samaynayaa xataa maa yakuunu intuusan ahaanin beynahu isaga iyo wa beynahaa jannadii dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun wax maahane aad buu ugu dhow yahay fayasbiqu calayhi alkitaabu kitaabkii wixii loo qoray ayaa ka hormaraya oo ka qaalib noqonayo ka adkaanayo fayacmalu bicamali ahli nnaar ayuu samaynaya ahlunaarka camalkooda fayadkhuluhaa waa gelayaa waina axadakum midkiina laa yacmalu bicamali ahli nnaari ayuu samaynayaa xataa maa yakuunu beynahu wa baynahaa ilaa diraacun ilaa isaga i naarta dhudhun waxaan ahayn aanay u dhexaynin fayasbiqu calayhi alkitaabu kitaabkii baa ka hormaray fayacmalu bicamali ahli ljanna kitaabkana wixii loo qoray awal wa markaabuu wuxuu samaynayaa ahlu jannihi camalkooda fayadkhuluhaa jannadii buu gelayaa rawaynaahu fii saxiixayhimaa xadiidkan cabsi badan buu leeyahay qofka hadda dadaalaya salaada tukanaya ilaahay ka cabsanaya oo yacni dulmiga iska ilaalinaya aadka u dadaalaya isma hubo waa inuu cabsado maxaa ku dhiman doontaa inuu is yiraahdo maxaa kuu dambayn doono oo aad ku dhiman doontaa maadaama lagaa qariyey wixii laguu qoray mustaqbalkaadiina aadan hadda hubin waa inay cabsi kuugu bixisaa oo daa'iman wa abadan ilaahay weydiisatid khaatimada inuu ku hagaajiyo iyo waxa aad ku dhimanayso ilaahay khaatuqa fiican oo weydiisanayna alkhaamisu xadiidka shanaad can alxasan bni caliyin radia allaahu canhuma qaal waxa uu yidhi xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga waxaan ka xifdiyey oo aan ka qabtay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka dac ka tag maa yariibuka waxa ku shaki gelinaya ka tag ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinaynin aad shayga hadduu ku shaki geliyo xalaalmiya xaaraanmiya niyadaadu ayna ku deganayn iskaga tag ayb waxaan ku shaki gelinaynin aad xadiidkan waraca iyo xalaal miiradnimada ayuu ka sheekaynaya u daliil u yahay rawaynaahu fi tirmidiyi wanasaa'iyi qaala tirmidiyu xadiidun saxiix qowluhu yariibuka bifatxi lya iyadoo la kordhigaa la akhriyey wa damihana waa la akhriyey yuriibuka layraa luqataani weeyaan alfatxu ashhar fatxadaana ashhar ah marka la fatxiyo maadigeeda waa raaba raabaka yariibuka marka la godaana waxaa weyaan araabaka oo ku shaki geliya yuriibuka asaadisu xadiidka lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam min xusni islaami almari qofka islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mida tarkuhu ka tegistiisa uu ka tegaya maa laa yacniihi waxaan dantiis ahayn adduun iyo aakhiro waxaan waxba ugu fadhinin oon macno ugu fadhinin inuu iskaga tago rawaynaahu fii kitaabay atirmidiyi wabni maajah wahuwa xasanun meeshaani marka wuxuu leeyahay qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa kamida yacniga inuu ka tago waxaan aakhira iyo adduun midna qiimo ugu fadhinin waa inuu ka tagaa ayb islaamnimada wanaageeday ka mid tahay marka islaamnimada laftirkeeda qofka uu islaam yahay wanaagay leedahay wanaaga islaamnimada inuu raaco qofka adiga islaamnimada kugu jirtaa laga hadlaa diintaadu yani waad wanaagna waa yeelan kartaa adigii inaad xumaan samaysana waa dhici kartaa oo diintaadii naqsi iyo dacfi adiga uu kugu dhaco maalaayacniga marka waxaa ka qofkii waajib lagu leeyahay inuu wax sameeya laga rabo oo waxaan qiimo ugu fadhinin aadahay meelo orod iyo meelo taagnaaw iyo meelo fadhi iyo ciyaar iyo ciyaarta adduunna meel kaama kabayso aakhirana meel ma kaaga kabayso islaamnimadaada marka wanaageeda waxaa ka a inaad eh, waxyaabaha isaga tagto ayb rawaynaahu fii kitaabay tirmidiy bni maajah wahuwa xasanun asaabicu xadiidka toddobaad can anasi radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynin oo iimaan xaqiiqa ah oo kaamila lagama helin xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu la jeclaado maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay rawaynaahu fii saxiixayhima riwaaya marka waxay ku daraysaa waxa uu naftiisa la jecel yahay oo min alkhayri khayr ah shar lama raba dadka qaarkood naftooda sharay la jecel yihiin dadka kale inay shar la jeclaadaan xadiidkanaana u daliila dhahaan khalad waay xadiidkan khayrka iyo wanaagga ayuu ka hadlayaa haddaad naftaada wanaag la jeceshahay walaalkaa la jeclaa xadiis weyn ayb oo adiga haddaad rabtid inaan lagu dulminin oon lagu dhibin ha dhibin adigana dadka hana la jeclaanin dhib haddii aad rabtid adduunyo xalaala oo nadiifo fiicanna dadka kalena la jeclo walaalaha wahaakada ee ha ku fakerin hana isdhehin haddii aadan dulmi samaynin ama qofkaas walaalkaa xumaan aadan ugu fakerin adiga ma noolaa kartid hadday kaa dhaadhacdo waa min talbiisaati ibliis ee aadka u weyn weliba ayb cudurna haystana waa mujtamaceena athaamin xadiidka sideed marka waajibaadkay ka mid tahay laanna iimaan lama anfiyeen ilaa shay waajibo laga taga maahan marka qofka muminka qalbigaaga inaa u wanaajisid waa waajib athaaminu xadiidka sideedaad ayb rawaynaahu fii saxiixayhimaa buu yidhi athaaminu xadiidka sideedeed can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam ina allaha tacaala dayibun ilaahay waa wanaagsan yahay tilmaamihiisa afcaashiisa kulli waa wanaagsan yihiin laa yaqbalu ma aqbalo ilaa dayiban wax wanaagsan maahane wax kale ma aqbalo wax xalaalo wanaagsan buu ilaahay aqbalaa wa ina allaha tacaala allana amara almu'miniina mu'miniinta ayuu amray bimaa amara bihi lmursaliin rususha wuxuu ku amray buu ku amray faqaala tacaala alla wuxuu yihi yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min aayibaati xalaasha xaggeeda ka cuna wacmaluu sameeya saalixan camalan camal saalixan hagaagsan inii aniga bimaa tacmalu caliimun mid og ku cilmi badan baan ah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi isagoo mu'miniinta ka hadlayana yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay kuluu cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay xalaashooda ka cuna uma dakara rajula ninkii ayuu sheegay yutiilu safara safarka dheeraynayey ashcaha xaal uu yahay mid basaasan aqbara mid boorle uu yahay boor badan yomuddu yadayh labadiisa gacmooduu taagayaa ila samaa'i samadu u taagayaa macaanidii iyo waxyaabihii ducada looga aqbali lahaayo dhan waa haystaa waa ninkan waa baahan yahay tintiisu waa safaruu ku jiraa gacmihiibuu kor u taagtay wax allaale wixii aadaab ama ducada ay lahayd ama ninkan in ducadan laga aqbala keeni lahaa waa la yimid badankooda maxaa ka maqan laakiin yaa rabbi yaa rabbi ayuu dhahayaa wamaqcamuhu xaraamun wax ka maqan marka waa kan wamaqcamuhu waxa uu cunayo uu quudanaya xaraamun ay yihiin wamashrabuhu waxa uu cabayaana xaraamun ay yihiin wamalbasuhu waxa uu xiran yahay uu labisan yahayna xaraamun ay yihiin waquudiya lagu nafaqeeyey bilxaraami xaraamna waa lagu soo nafaqeeyey fa annaa ay kayfa sideebaa yustajaabu lidaalika kaagaas loo ajiibaa ninka sidaa asee ilaahay duco uga aqbalaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qofka ducadiisa si loo aqbalo ila salaadaadu waa duco cibaadaadka waxaad u samaynaysaa aakhirada wax ku rabtaa marka see qofka noocano xaaraanta isaga dhanba ku dheehan oo jirkiisii xaaraan lagu nafaqeeyey dharkii oo wata xaaraan ay yihiin wuxuu cunaya xaaraan ay yihiin see loo aqbalaya waa in xalaasha qofka uu ku dadaalo marka qof waxuusan ogeyn ha ka qaadanin isagoo ku fasixin ayb qofka inaad wax ka xaddo inaad khiyaanto inaad yacni eh, waxyaabahaasoo dhan xaaraan qofka waa inuu iska ilaaliyo haddii aadan iska ilaalinin waxba lagaa aqbali maayo rawaynaahu fi saxiixi muslim ataasicu xadiidka sagaalaad xadiiu laa darara walaa diraar laa darara dhib ma jiro walaa diraar dhibtanna ma jiro rawaynaahu fi lmuwaطa'i mursalan wa fii sunani daara quطniyi wagayrihi min turuqin muttasilan huwa xasanun xadiidkan isagana xadiid weyn wa laa darara walaa diraar yacni dhib ma jiro waa qofka naftiisa oo u geysto walaa diraar dhibtan ma jiro qof kale oo la dhibtamana ma jiro marka sharcigu dhibaatada oo dhanba waa qaadayoo waa rafciyey laa darara walaa dira adiga naftaadii marka inaad dhib usoo jiiddo lama ogola nafdadow inaad dhib usoo jiidana lama ogola qofka muslimka ah inuu dhibta iska ilaaliya ma sidiisaba uu dhibka ka fogaado dariskaadii aadan dhibin saaxiibka aadan dhibin dadka masaajidka kugula tukana aadan dhibin dadka kula shaqeeya shaqada deriska kugula aadan dhibin waalidka aadan dhibin qaraabadaada inaadan dhibin yacnii ummadda dhammaanteed dhib inaadan kula dhaqmin adna inaadan isdhibin xadiid weyn waay marka xadiidkan alcaashiru mucaamalaadka inaadan dadka ku dhibin xataa mucaamaladu hadday dhib soo jiidayso waa la reeba xadiidkanana loo cuskanaya laa darara walaa diraar qaacido waay marka xadiidkan furuuc badan loo soo celiyo waa asal furuucda loo soo celinayaa ay badan tahay alcaashiru xadiidka tobnaad can tamiimin iddaariyi radia allaahu canhu ana nabiya sal l slam nabiga qaala wuxuu yidhi addiinu nasiixatu diintu waa daacadnimo qulnaa liman yay u tahan dhahnay qaala lilaahi allay daacad u tahay walikitaabihi bay daacad u tahay walirasuulihi bay u tahay walia'immati lmuslimiina muslimiinta madaxdooday daacad u tahay wa caamatihim iyo caammadooda iyo guud ahaan yacni dadka ilaahay siday daacad ugu tahay waxay tahay isaga keliyaa la caabudaya daacad loo noqonaya rasuulka siday daacad ugu tahay waxay tahay isagaa la raacayaayo lagu dayanayaa xuquuqdiisaa la gudanayaa a'imatulmuslimiin waxay daacad ugu tahay wixii macruufa ayaa lagu raacayaa oo aan dembi ahayn waa lagu adeecayaa looga dambaynayaa si nidaamka nolosha uu u hagaago ayb oo fawdada markaa looga baxo wa caamaatihimna waa udano oo daacaday u tahay oo dadkii caamkaana waa daacad baa loo ahaanaya iyaga wanaaggoodaa laga shaqaynaya dhibkooda laga xanuunsanayaa dhib caama markuu yimaado waa lala qaybsanaya marka eh, nafcigii baa la siinayaa eh, waa loo shafeecayaa haddii adiga aadan waxay u samayn karin qof u samayn karaa laleeya war hebel waa dhibaataysan yahay war dadkaanisaan waaye dadka madaxdaa loogu tegayaa war dadkan idinkaa madax waa ilaahay ka cabsadaa laleeyahy dadkan xaqooda gaarsiiye waxaasoo dhan marka waa daacadnimadooda macruufkaa la faraya munkarkaa laga reebaya xadiid aad cadiim u ah waa isagana rawaynaahu fii saxiixi muslim alxadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu samica anabiya sal l salam yaquul nebigu dhahayuu maqlay maa nahaytukum canhu waxaan idinka reebay fajtanibuuhu sidiisaba ka dheeraada wamaa amartukum bihi waxaan idin amrayna fafcaluu minhu fala oo sameeya waxa waxaad ka samaysaan mastadactum intaad karaysaan ood awoodaysaan bal fiir ilaahi naxariistiisa wixii aan idinka reebay kulligiis iskaga hara oo kulligiis daaya oo wixii lagaa reebay intaan awoodaan deynayaa ma dhehaysid kulli waa daynaysaa wixii lagu amrayna intaa ka awoodid la imow oo samey ayb fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay kahratu masaa'ilihim su-aashooda badnaantooda dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay su-aal badan oo wax macnaa aan ku dhisnayn ayaa halaagay wakhtilaafuhum iyo khilaafkoodii calaa ambiyaaihim nebiyaalkoodii inay weydaaran jireen oo khilaafi jireen marka dhib oo dhan iyo halaagoo dhan xagguu ka yimaadaana wuxuu ka yimaadaa madax adayg ilaa su-aasha badan waa tacanud iyo madax adayga su-aal hanuun iyo wanaag lagu raba lama diidin iyada wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihimna waxaa weeyaan mukhaalafada ama rususha wadadooda oo la khilaafo oo wado kale la qaato halaagoo dhan iyada ayuu ku jiraa ayb rawaynaahu fii saxiixayhimaa ayb athani cashara xadiidka labayo tobnaad can sahli bni sacdin radia allaahu canhu qaal jaءa rajulu ila nabiyi sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay udullanii calaa camalin camal itus idaa camiltuhu haddii aan sameeyo axabani illaahu ilaahay ou ijeclaanaya wa axabani innaasu dadkana ay ijeclaanayaan qaala waxau yidhi nebiga izhad fi dunyaa adduunyada ka zaahidoo nac dhexdeeda iyo kula weynaanin adduunyadii yuxibaka allaahu ilaahay ku jeclaaday oo ku jeclaanaya wazhad waxaad ka tagtaa oo ad nacdaa fiimaa cinda annaas dadka agtooda waxaa maalkooda yuxibaka annaasu dadka waa ku jeclaanaya dadka ninka aan baryin waa jecel yihiin waxba ka toogin xadiidun xasanun rawaynaahu fii kitaabi bni maajah marka labada ina dadka alla agt yacni adduunyada inaynan kula weynaanin oo waxaa alla agtiisa jira aad ka doorato adduunyadii iyo dadka wuxu ay haystaan ood iska nacdo ka tagto oo aadan su-aal iyo baryo iyo aadan u gelin ayb xadiidun xasanun rawaynaahu fii kitaabi ibni maaja athaalitث cashar xadiidka saddex-iyo tobnaad can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam laa yaxilu damu imri'in muslimin qof muslima dhiiggiisa xalaal ma aha muuminka oo yashhadu qirayo an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah maahane wa annii rasuulullaahi rasuul allah anigana inaan ahay ilaa biixdaa alaain saddex midood maahane saddex midkood ayaa lagu dili karaa athayibu zaani nin nikaax soo maray xalaal ah oo zinaystay nikaax nin soo maro wax ku dhadhamiyey weliba oo haddana zinaystay kaasi dadkuu fasaadinaya inta ku dhac halkan ku dhac waa nin waxaana garanaya waa nin wax soo maray marka haddii zinadii waxa uu ku dhaqaaqo nikaaxii waxa uu iskaga tago waxaa weeyaan iyo xalaashi uu ka tago waa nin mujtamac fasaad badan ku hayo ninkaasi marka dhiiggiisu waa xalaalo waa la xukumaya waxaa lagu xukumayaa marka haddii zinadii lagu helo markhaatiyaalkii loogu talagalay sugnaato mawaanici waxaa la waayo dhagax in lagu dilo rajmi wanafsu binafsi naf iyadana marka naf loo dilaayo naf ayaa naf dishay ayb nafku kuf a ah dishay xagga diinta ugu kuf aho ayb ayay dishay iyo xornimada oo kula mid ah haddii markaa ay disho waa in loo dilo marka oo waa qisaasti wataariku lidiinihi iyo midka diinkiisa ka tegay almufaariqu liljamaacati muslimiinta faaruqay oo gaala noqday waa nin islaam ahaa muslim ahaa islaamnimadii ka baxay oo ka tegey oo gaalnimo ka doorbiday midanna marka waxaa la ilaalinayaa waxay tahay diinka kuliyaadka shanta diinta ugu horeyso haddii marka diinta dheeldheel ay iska noqoto maanta galberri ka bax maanta gal ka bax xornimada noocaasoo kalea ma soconayso allihii ku abuuray addoon inaa u ahaato waa haddaad marba fahmtay oo diintii dooratay waxaa qasab kugu a ah markaa makabici haddaa ka baxdo fasaadka aad wadaa badan gaalka asliga adaa ka fasaad badan e gaalka asliga marka maaha isaga inuu ka baxsanaan karo diinta loo ogolyahay inuu ka baxsanaada ma aha looma ogola laakiin midkan murtadka waa ka xun yahay gaalka asliga cuquubadan buu mutaysanaya waxyaabo kaloo marka dil ay cuquubadoodu tahay jirta laakiin intan unbay usoo noqonayn atayibu zaani waxaa usoo laabanaya wax walbo cirdi iyo ku tacalluqo nusuusta ay ku soo aroortay qofkii galaa in la dilo atayibu zaanigaasa asal u ah wanafsu binafsina dabcan hab kastoo marka uu qofku wax u dilo iyo qaababkaasoo dhan iyo mooryaannimada dilka laga waajibiyey halkaanay soo gelaysaa ayb ataariku lidiinihina waxaa soo gelaya ictiqaadaadka faasidkoo diintu loogaga baxo oo shaaricuna in loo dilo qofkiisa uu faray sida sixirka iyo waxa lamidkaana murtadnimadanay soo gelayaan xadiiweyn waamarka xadiikan rawaynaahu fii saxiixayhimaa alraabica cashara can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slam qaal umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah ilaa ay qiraan wayuqiimu salaata ay oogaan wayuutuu zakaata zakadii ay siiyaan faidaa facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii dima'ahum dhiigagoodii waa iga ilaaliyeen wa amwaalahum maalkoodii waa iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaam maaha islaamka xaqiisa maaha wa xisaabuhum xisaabkooduna cala allaahi tacaala allow korkiisa ahaaday rawaynaahu fii saxiixayhima yacnii ilaahayba hadday intay intaa ii muujiyaan aniga oo qalbiga ay wax kale ku haystaan dee taa ilaaha og waay macnaheedu xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa oo aad u qaadaa dhigayaa macnaha ku jiro qofku inuu dhiig daadiyo waxa uu dhiig ku daadin karo kii hore sidaasuu soo tilmaama dabcan dhiigga xaaraanta ah iyo midka bannaanuu kuu kala sheegay midkanna waxaa weeyaan islaamnimadu iyo qofka oo shareecada daahirkeeda laazima waxay keena inaa iska dhowrto faraha ka dhacda islaamnimadeeda waa shahaadadii buu kusoo gelayaa salaadii uu oogayo iyaduna waa calaamad acmaasha badaniga ayay waxay u tahay calaamad cad u tahay zakadiina cibaadaadkii maaliga ninka haddoo intaa dhiibaya marka maxaad kula dagaashaa ama aad ku banaysataa waa may marka qofkii weyse qaadkii iyo dahaaradii isagoo ku dadaalayo weysaysanayo masaajidka isagoo gelayo isagoo salaadii ku jiro isagoo kasoo baxay kulli waxay daliil u tahay islaamnimada qofkaas faraha isaga qaad sideedana waxaad ogaataa cafisku qofku inuu ku gafo iyo inuu ku gafo cuquubada waxaa daran oo xun inuu cuquubo ku gafo qof dil mudan maalan haddii adiga aada shaki intuu kaa gala isaga tagto waxay ka fiic saasa wanaagsan oo waxay ka wanaagsan tahay isagoon dembi lahayn inaad disho adoo shaki iyo wax lamida ku dilay alkhaطأu fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquubati cumar ayaa laga wariyaa sidaas abu xaamid alghazali iyo culamo badanna waa sheegeen macnahaasna macno sax ah waa nacam ayb maxaa yeele qofka dembiile ma aha asal waxaa inuunan dembiile ahayn dembiga in lasoo sugo wax aan sugnayn marka inaad wax ku dishaa wa xaaraan haddana isagoo qofkii weliba calaamadii ka muuqata islaamka masjid eh, yani weysaqaad iyo salaad ku jiro ama shahaadateynkiiba la imaanayo shahaadanaya ilaa bixaqiha marka waxaa weyaan eh, ilaa bixaqi lislaamna in la fahmay u baahan tahay yacni ninkan hadduu intan sameeyo shahaadateynkii la yimaado salaadii oogo zakadii bixiyo laakiin haddana xaq lagu leeyahay oo ka tegiisu uu keenayo ka tegistiisu ay keenaysa in la dilo yani maahan in markaa la dhaafo haddii lagu dilo taasi oo xaakim ama qaadi oo ku xukumo ilaa bixaq lislaam uu ku taagan yahay wax sharci ahaan dil u waajibiyay hadduu la yimaado ku aan sheegayna qaybo ka mid oo kalen isagoo salaadii shahaadanaya salaadii tukanayo zakadii dhiibay ee qof muslima ah ayuu dilay waa la dilayaa ma la dhahayo marka casamuu minii dimaa'ahum amwaalahum ilaa bixaqi haadaasaa ku haysataa laleeyaoo min xaqihaa waxaa ka mida ninkii nin dilo in la dilo ninkii qof muslima dilo in la dilo rag dumar waxuu rabaa ha ahaado uu dilay <clears throat> ayb marka wuxuu leeyahay waxisaabuhum cala allahi tacaala rawaynaahu fii saxiixayhima alkhaamis cashara shan iyo toban can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal l salam buniya alislaamu islaamkii waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaamu asalaa wa iitaau azakaa walxaju wa sawmi ramadaan rawaynaahu fii saxiixayhima shantan iyaguna waa tiirarka islaamka asaadisa cashara lix iyo toban xadiidka lix iyo tobnaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slama qaal low yucda annaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum waxa ay sheeganayaan ninka haddii wax allaala wuxuu sheegto waxaas anaa iskale uu yidhaa layska siin lahaa la dacaa rijaalun rag waxay sheegan lahaayeen amwaala qowmin dad maalyaalkooda wa dimaaahum iyo dad dhiigooda wa dimaa'ahum dad dhiigooda ladacaa rijaalun rag baa waxay ku andacoo lahaayeen amwaala qowmin dad maalkooda ayay sheegan lahaayeen wa dimaa'ahum iyo dhiigagooda laakiin ilbayinatu markhaatida cala almuddacii midka wax sheeganaya korkiisay ahaatay walyamiinu dhaartuna calaa man ankara qofka inkiro korkiisay ahaatay huwa xasanun bi hada allafdi huwa xasanun bi hada lafdi xadiidkan marka xasan weeyaan lafdigan xasan buu ku yahay wabacduhu fi saxiixayn xadiidka qaarkiisna saxiixaynku ku sugan yahay wuxuu leeyahay dadka haddii loo dayn lahaa wax walba oo ay sheegtaan ragaa rag dhiiggood iyo maalyaalkood sheegan lahaa laakiin markhaatida waxaa lagu leeyahy oo laga rabaa inuu la imaado calal mudaci ninka dacwada qabo mudaciga ah yemiinta iyo dhaartana waxaa weyan calaa man ankar qofka wax inkiray mudaci marka waxaa la yidhaahdaa mudaci haddii aad maqasho waa qofka waxa uu sheeganayo ama warkiisu sida daahirka waaqica uu khilaafsan yahay ayb maal nin kale gacanta ku haysto ama guri nin degan yahay ayuu ku sheegtay oo wuxuu yiri gurigan anaa iska leh waaqicu wuxuu tilmaamaa gurigan isaga inuunan ku jirin hadda ninkan kale ayaa ku jiro oo gacanta ku haayo ninkan marka wax sheegtay ee warkiisuna hadda daahirka uu khilaafsan yahay waa mudici man yukhaalifu qowluhu daahira ayaa mudici layiraa ninkaa marka markhaati baa laga rabaa waxaas waaqica khilaafsan inay jiraan waa wax markhaati inuu la imaado mudaca calayhina waxaa la yidhaahdaa waa kan dhaarta laga rabee waa ninka isaga asalka waafaqsan asalka waxaa weye ninkan gurigan ku jiro inuusan dembi lahayn oo gurigiisii uu ku jiro yaa asala ninkan marka kor ka yimid ee ku sheegtay yaa waxaa laga rabaa marka inuu la yimaado markhaati isagana maxaa laga rabaa haddii kaa uu markhaati waayo inuu dhaarto xaqaas inuu waxaa inuu leeyahay xadiidkan marka waxaa weye aslun fi lqadaa wuxuu asal u yahay qadaha iyo wax kale xukunka asaabic cashar xadiidka toddobayo tobnaad can waabisata bni macbadin waabisata bni macbad waxaa laga wariyey radia allahu canhu annahu ataa rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku u yimid ayb rasuulku u yimid faqaala waxau yidhi ji'ta tas'alu can ilbiri ji'ta waxaad u timid tas'alu inaad su'aalaysid can ilbiri khayrka iyo walismi dembiga inaad kala su'aalaysid qaala nacam buu yihi faqaala istafti qalbaka qalbigaaga jawaabka dalab yacnii adiga isweydii waxaa laga wadaa sufad waa macnaha hadda maahane qalbigaaga horta balfiiri waxaan maku degan yihiin mise kuma degana albiru khayrka maa shay weyaan idma'anad ilayhi nafsu naftu ay ku xasishay wadma'ana ilayhi alqalbu qalbigana uu ku xasilay walismu dembina maa xaaka fi nafsi nafsadda wixii kusoo noqnoqday wataradada fi sadri laabtana kusoo laalaabtay in aftaaka naasu dadka haba kuu jawaabaan wa aftawka ha kuu jawaabaanba xadiidun xasanun rawaynaahu fii musnaday axmeda wadaarimiyi wahayrihima wa fii saxiixi muslimin can nawaasi bni samcaan radia allahu canhu can inabiy sal ly salam qaal albiru xusnu lkhuluqi khayrka iyo samafalku waa dabeecadda wanaagsan walifmu dembiguna maaxaaka fii nafsika naftaada wixii ku noqnoqday waaye wa karihta aad nacday an yaalica calayhi nnaasu dadka inay kugu arkaan athaamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad can shadaad ibni awsin radia allaahu canhu can rasuulilah sal ly salam qaal in allaha alla kataba alixsaana ixsaankiibuu qoray ou farad yeelay calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis ayuu ku qoray in loo ixsaanfalo wax walba yan faidaa qataltum haddaad dilaysaan fa axsinu lqitlata habdilidda wanaajiya waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaan fa axsinu dibxa habgowricidda wanaajiya walyuxidda axadukum midkiin ha afaysto shafratahu tooreydiisa mididiisa walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka u gowracanayo rawaynaahu fii muslimin ayaanu ku warina walqitlatu bikasri awaliha waa habdilidda haddaad qof qisaas u dilaysaan iyo haddaad neef qalanaysaan ood biraysanaysaan neefkaas markaas biyo iyo baadba siiya u raaxeeya oo waa la qali doonaa beriya waxba cuntayaanaan isaga khasaarinin ha dhihinina ayb meeshaa marka waxaa kutusaysaa islaamku ixsaanku meesha uu ka gaaray shay walba ixsaana ku jira waa in loo ixsaan falo laakiin ixsaankii mararka qaar wuxuu noqonayaa dadka gabal waxay cuquubo iyo xirxirnaan u fahmsan yihiin ayaa ixsaan noqonayo oo ninka dembiga galay hadda ee yani dembiga galay ee qof muslima dilay in la dilaa ixsaana ugu jiro ixsaan uguma jiro ma la dhahayo marka ixsaanka in la fahmo u marka dadkan iska qaylinayo marka xuquuqul iyo waxaa ku qaylinayo dad dembi galay inay dhabarka mariyaan rabo iyagu waxaa weyaan uma ixsaan falin qofkaase waa dhibeen ayb haddii halkaas qof loo ixsaan falo waxaase loogu ixsaan fala la dhahana malaayiinta iyo kumanaanka ou dhibaya ka daran waa in la fiiriyaa kuwaas marka hal insaan xaqiisa la ilaalinayaa milyano insaan oo kalena waa ku rafaadayaan aqlina maaha sharcina ma aha waa shaydaan madrasadiis waa iskool ou shaydaan dhiga wa dad badanaana iskoolkaas ku jira marka waana khatar ataasic cashara xadiidka sagaal iyo tobnaad ayb can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuliillahi sala allahu alayh ali wasalam qaal man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri alla i aakhira qofkii rumeeyey falyaqul khayran war fiican ha sheego ow liyasmud ama ha iska aamuso cay iyo qayle iyo dadka inuu yani waxun yidhaahda ma aha qofkii hadlaaya khayr ha ku hadlo ama haiska aamuso waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri alla i aakhira qofkii rumeeyey falyukrim jaarahu deriskiisa ha maamuuso oo ha karaameeyo waman kaana yuuminu biاllaahi walyowmi alaakhiri alla i aakhiro qofkii rumeeyey falyukrim dayfahu martida usoo martisaana ha wanaajiyo rawaynaahu fii saxiixayhima saddex waxyaabooda martida in la wanaajiyo ta kale waxaa weeyaan deriska in la karaamayo la wanaajiyo ta kale saddexaadna maxay tahay wax fiican in la sheego ama la aamuso rawaynaahu fii saxiixayhima alcishruun can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala linabiyi sal allahu alayh ali wasalam baa nebiga wuxuu ku yidhi owsinii iyo dardaaran qaala laa taqdab ha xanaaqin buu yidhi faradada miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey qaala laa taqdab rawaynaahu fii saxiixi lbukhaariyi caroonin qofka caro waa ka imaana laakiin maxaa laga wadaa caradaada ha ku dhaqmin waayo ha fulinin hasii wadin hadaad carooto marka ama asbaabta carada keenaysa iska ilaali rawaynaahu fii saxiixi lbukhaariyi alxadi walcishruun can abi thaclabata alkhushaniyi radia allahu canhu can rasuuli illahi sal slam qaal in allaha caza wajalla alleh farada faraa'ida waxyaabo waajibaada ayuu farad yeelay falaa tudayicuuha ha dayicinina waxadda xuduudan xuduud ayuu xadeeyey falaa tactaduuha ha xadgudbinina waxarama ashyaa'a ashyaa ayuu xarimay falaa tantahikuuha ha qararinina oo ha dilaacinina waxaase dhexgelinina wasakata can ashyaa waxyaabana waa ka aamusay raxmatan lakum naxariis ou idiin naxariisanayo ayuu uga aamusay hayra nisyaanin hilmaan dartii xaal ounan ahayn hilmaansanayn falaa tabxatuu canha ha baarbaarinina waxyaabahaasi ayb wasakata can ashyaaahay buu ka aamusay raxmatan lakum naxariis oo idin naxariisanay hayra nisyaanin hilmaan la-aan darteed buu uga aamusay falaa tabxasu canha ha baarbaarinina rawaynahu fi sunani daara quطniyi biisnaadin xasan athaniy wlcushruuna xadiidka labaatan iyo labaad can mucaadin radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuul allah akhbirnii bicamalin camal iigu waran yudkhiluni ljannata jannada igeliye oo yubaacidunii min annaar naarta iga fogeeyo qaala waxau yihi laqad sa'alta can cadiimin wax weyn baad su-aashay wa inahu layasiirun waana mid fudud buu yidhi calaa man yasarahu llahu qofku ilaahay u fududeeya tacaala calayhi wuxuu su-aalay janno maxaa igeliya naarna iga dheereeya su-aal weyn waayo faa'iido badan markaasuu nebigu wuxuu yidhi wax weyn baad su-aasheen laakiin waa fudud yihiin qofka ilaahay u fududaynaya tacbud ullaha ilaahay baad caabudaysaa laa tushriku bihi shay-an xaal aadan cidna ilaahay la wadaajinaynin cibaadadiisa cidna aadan waxba ugu daraynin wa tuqiimu salaata salaadaad oogeysaa wa tu'ti zakaata zakadaad siinaysaa wa tasuumu ramadaana ramadaan baad soomaysaa wa taxuju lbeyta beydka ayaad xajinaysaa shanta tiira islaamka uma qaala wuxuu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa abwaabi alkhayri khayrka irdihiisa khayrka irdihiisa albaabihiisa miyaanan ku tusaynin asawmu <clears throat> junnatun soonku waa gaashaan wasadaqatu sadaqadana tudficu alkhadiicata gefka ayay demisaa kamaa yudfiu almaau biyaha say u demiyaan annaara dabka biyaha haddii dab lagu shubo waa demayaan soomaha dabku waa soo soomaha sadaqaduna saasay u demisaa dembiyaalka wa salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jawfi leyli uu tukanaya habeen barkii uu tukado ayaa albaabada khayrka ka mida salaatuleylka uma talaa tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici buu akhriyey xataa balaga yacmaluun ilaa uu ka gaaro uma qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bira'si alamri arinka <clears throat> islaamnimada madaxeeda wacamuudihi tiirk wa miyaanan kugu waramaynin lafdhabarkiisa wa durwati sanaamihi ama wadirwati sanaamihi kurskiisa meesha ugu sarreyso baarka kore qultu balaa yaa rasuulallah inaadan ii sheegin iska daaya ii sheeg qaala waxauu yihi ra-sul amri lislaam arrinka madaxiisu waa islaamnimada waa towxiidka qofkaan marka towxiid lahayn waa qof madaxi ka go-an yahay oo kale wa camuuduhu lafdhabarkiisuna asalaatu weeyaan qofaan salaad tukanin islaamnimadiisi waa kale dhabarkay ka jaban tahay qof dhabarka jaban oo kale wadirwatu sanaamihi baarka ugu saraysana aljihaad islaam aan jihaad lahayn isaguna aad uma muuqdo baarka kore yani shaygaas waa laga arkayo waa ka muuqdaa marka baarka kore islaamku waxa uu baar kore ku gaarayaa waxaa weeyaan yani kitaabka iyo seefta jihaadka iyo marka iyo cilmiga sharciga iyo jihaadka labadaas hadii labadaa khalal ou galo waa u dhammaatay oo yacni islaamnimadii marka waxay noqonaysaa waa mid aan dadkii si fiican aan uga muuqanaynin ayib marka wuxuu yidhi uma qaala alaa ukhbiruka miyaanan kugu warramaynin bimilaaki daalika kullihi kaagaa dhammaantiis waxa kuu hanto ee kuu celiyo ee aad ku hanan karto oad ku milkin karto miyaanan kuu sheegeyn qultu balaa yaa rasuul allah haaba inaadan ii sheegin iska daa ii sheeg baan ku iri fa bilisaanihi carabkiisii buu qabtay qaala waxa uu yidhi kuffa calayka haada kan celi korkaaga ka celi carabkiibuu sheegday carabkiibuu sidaa u qabtay markaasuu kan celi faqultu waxaan idhi yaa nabiy allah nebiga allow wa inaa anagu lamu'aakhaduuna kuwa loo qabanaya miyaanu nahay bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno faqaala waxau yidhi hakiladka ummuka hooyadaa ha kuweyso wahaaliy yani hooyadaa kaa gablan gablan noqotay habaarkama wada marka carabkooda waxaan ku dureersaday wahal yakubu nnaasa dadka miyuu ku tuuraa fi naari naar miyuu ku tuurayaa calaa wujuuhihim wejiyaalkooda korkooda miyuu ku tuuraa ilaa aw ama saqaa aw calaa manaakhirihim ama foodfood fooddooda miyaa naarta loogma waxaa ku tuuro ilaa xasaa'idu alsinatihim carabyadoodu waxay guratay maahan oo dadku naarta ma waxaa ku kufiyo oo ku tuuro wejiweji ugu tuuro ama yacni sansan ugu tuuro ilaa xasaa'idu alsinatihim carabyaalkoodu waxay shaqaysteen unbaa ku tuuro rawaynaahu fi tirmidiy waqaala xasanun saxiix marka carabka waa in la ilaaliyo haddii kale naartoo kugu tuuraya dadka waxa naarta geliya badanaa waxaa u badan carabka qofka marka inuu iska dhowraa iskana ilaaliyaa wabilaahi rawaynaahu fi tirmidiyi qaala xasanun saxiix wabilaahi towfiiq wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed wcalaa ali